alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray mowduuca ku saabsan ijmaaca khaas ahaan waxaynu ku jiray ma loo shardiyaa inqiraad اlcasri mise looma shardiyo marka khilaafka ku jira mas'aladaas mu'alifiintu waa sheegeen waana tacliiliyeen qowlka jumhuurku inuu raajix yahayna waa tilmaameen oo saddex weji ay sheegeen inuu qowlkaasi ku raajix yahay oo raajixnimadiisa ay caddaynayso haddaba faa'iidada khilaafkaa ku jirta ama hamaratulkhilaafku waa maxay oo khilaafku wuxuu u qaybsamaa khilaaf lafdi ah oo wax samarii khilaafka aanu ka dhalanaynin iyo khilaaf xaqiiqiya ama macnawi ah oo samaro leh oo axkaami ay ku kala duwanaanayso marka khilaafkani lafdi ma aha waa khilaaf xaqiiqi oo macnawiyah masaa'il baana ku kala dhismaysa samarat lkhilaaf midhaha khilaafku leeyahay ama faa'iidada ka dhalanaysa khilaafka baa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya yambanii waxa ku dhismaaya cala alkhilaafi fii hadihi almas'alati khilaafka mas'aladan laysku khilaafay shay-aani laba shay baa ku dhismaya ka koowaad cala alqowli biishtiraadi inqiraadi alcasri marka lagu socdo hadalka odhanaya in la shartinayo hadalka odhanaya casrigu inuu inqiraado oo dhammaado oo bimacnaa dadka mujmiciintii ay wada tagaan oo wada dhintaan shartinta la shartinayo sidaa la odhanayo marka qowlkaa lagu socdo yasuuqu waxa bannaan yasuuqu waa bimacnaa yajuusu libacdi almujmiciina kuwii iswaafaqay qayb ka mida waxa u bannaan alrujuucu can ra'yihi inuu ka noqdo ra'yigiisiibaa u bannaan walaa yuctabaru lamana ictibaarinayo lama xisaabinayo ama looma aqoonsanayo mukhaalifan lilijmaaci inuu yahay mid ijmaacii khilaafay inuu yahayna loo ictiqaadin maayo ama loo aqoonsan maayo liannahu lam yancaqid maxaa yeelay ijmaaci ma guntamin guntankii ijmaacu guntamaayey weli waxbaa u dhiman oo shardi baa maqan maadaama markaa ijmaaci weli aanu guntamin oo guntankuu guntamayay ayna dhammaystirmin waxaa laga soo qaadayaa ijmaaci weli inaan u xasilin marka ijmaac inay khilaafeen looma ictiqaadinayo ama looma aqoonsanayo waa marka lagu socdo qowlka odhanaya inqiraadulcasri baa la shardiyaa wa cala alqowli bicadami lishtiraaطi marka lagu socdo hadalka odhanaya lama shardiyo inqiraadulcasrina laa yasuuqu uma bannaano liaxadin cidnaba alrujuuc can ra'yihi inuu ka noqdo ra'yigiisii almuwaafiqi lilijmaaci ijmaaca waafaqsanaa inuu ka noqdaa uma bannaana lianna alijmaaca alxaasila maxaa yeelay ijmaaca xaasilayee dhacay ima an yakuuna calaa xaqin aw baatilin waa laba mid inuu ahaa mid xaq ku sugan ama uu ahaa mid baatil ku sugan oo ama in xaq lagu ijmaacay ama in baatil lagu ijmaacay labada waxba kama dhexeeyaan weji kale oo saddexaad oo ka iman kara ma jiro wathaani ka labaad oo ah in baatil uu ku sugnaayo baatil lagu ijmaacayna muntafin liladillati addaallati calaa dalik waa midaan jirin waxaanu u jirin deliilada ku tusinaya yani sidaas oo baatil in lagu ijmaaca ayna dhici karin daliilada sheegaya aawadeed ayaynay u jirin oo ummaddu inay baail ku ijmaacda ma dhici karto ama bicibaara ukhraa culammada mujtahidiintii dhammaantood inay baail ku ijmaacaan mid suuragala ma falazima alwalu waxaa qowlkaa laazimaya ka hore oo ah inay xaq ku ijmaaceen wa huwa awalku kownuhu xaqan waa ha-anshaha uu ahaaday ijmaacaasi xaq uu ahaaday walaa yajuusu alcuduulu camaa huwa xaqun mana bannaana in laga weecdo laga leexdo wax xaqa in laga leexdaana ma bannaana aلthaani cala alqowli bilishtiraaطi marka lagu socdo shardinta la shardinaayo inqiraadulcasriga laa budda min muwaafaqati man nasha'a waxaa lagama maarmaana kii barbaaray ee inuu waafaqaa waa lagama maarmaan wa balaqa gaadhay darajat alijtihaadi darajatulijtihaad buu gaadhay iyadoo cidi ka nooshahay dadkii mujmiciinta aha inuu isaguna ra'yi ahaan waafaqo waa lagama maarmaan markii sakiir baabuu ahaa wuu koray waxbuu bartay darajatul buu gaadhay iyadoo cidi ka nooshay dadkii mujmiciinta ahaa buu soo gaadhay oo darajatulijtihaad gaadhay laabudda waa inuu markaa ijmaacaas su u dhammaystirmo waa inuu waafaqaa ra'yu waafaqsan ku taga wailaa haddii aanu waafaqin lamaa tamma alijmaacu ma dhammaystirmaayo ijmaacu liannahu laa yancaqidu ila binqiraad alcasri sababtuna waxay tahay waanu guntamaynin ijmaacu ila biinqiraadi alcasri casrigu inuu wada dhammaado sidaa ku wada dhintaa yadaanu khilaaf soo bixin ilaa taasi ay dhacdo ijmaacu guntami maayo wa cala alqawli bicadamihi marka lagu socdo ra'yiga odhanaya inqiraadulcasri lama shardiyo odhanaya marka ra'yigaa lagu socdana laa yajuusu lahu uma bannaana mukhaalafatu lijmaaci ijmaaci inuu khilaafaa uma bannaana ruuxa markaa aan jirin amaba jiray laakiin marka ijmaacu dhacaayay aan isagu cilmi ijtihaad gaadhsiiye aanu lahayn laakiin dib wax ka bartay oo ijtihaad gaadhay iyadoo mujmiciintii wax ka nool yihiin marka lagu socdo inqiraadulcasri lama shartiyo ra'yigama furno mas'aladaas ilaaba ilaa sida markaa lagu ijmaacay waa inaanu khilaafin waa inuu sidaas raaca wixii dambe masaa'ila ha ka qayb qaato oo ra'yi ha ka yeesho laakiin kan ijmaacani waa ka horreeyey maxna kagama xidhna isaga muwaafaqadiisa wax ijmaaca kaga xidhani ma jiro bes waa inuu raacaa ijmaacu tama waa dhammaystirma laa yajuusu lahu mukhaalafatu lijmaaci uma bannaano ijmaacii inuu khilaafaa liannahu qad incaqada maxaa yeelay ijmaacu waa guntamay waa dhammaystirmay mualifiintu waxay sheegayaan raximana allah wa iyaahum khilaafka mas'alada inqiraadulcasri ma la shardiyaa mise lama shardiyo laysugu khilaafay faa'idada khilaafka ku dhismaysaa waa laba masalo masalo waxay tahay dadkii ijmaacay dadkii iswaafaqay ee mujmiciinta ahaa ee iswaafaqay marka ijmaacu dhacay dabadeed raayigoodii dib ma uga noqon karaan ijmaaci waa dhacay bacda zaman ma ka noqon karaan ra'yigii mise kama noqon karaan haddii la inqiraadulcasri lama shartiya haddii la yidhaahdo waa ijmaac dhammaystirmay kama noqon karaan haddii la yidhahdo inqiraadulcasri waa la shartiyaa ijmaacaas weli ma dhammaystirmin shardi baa dhiman saas aawoodee ra'yigoodee dib waa uga laaban karaan masalada labaad ee ku dhismaysaa waxay tahay dadkii aan markaa cilmi lahayn oo derajadul ijtihaad cilmi gaadhsiiye aan lahayn markaas amaba aan jirin ee dib ka dhashay oo wax ka bartay oo derajatul ijtihaad ka gaadhay inta wax ka nool yihiin dadkii mas'alada hore ku ijmaacay ra'yi ma uga furan yahay ijmaacaas ay ku khilaafi karaan mise ra'yi ugama furnee waa ijmaac dhacay oo dhammaystirmay oo inay raacaan mooyaane ra'yi kale uga bannaanba ma jiro haddii la yahay inqiraadulcasri waa la shardiyaa waxay noqonaysaa ra'yi bay ku leeyihiin ra'yigooduna ilaa ay masalada waafaqaan ijmaacu ma dhammaystirmin waa haddii la yahay inqiraadulcasri waa la shardiyaa haddii la lama shardiyo waxay noqonaysaa ra'yi ugama fura mana khilaafi karaan waayo ijmacaas waa dhammaystirma labadaa mas'alaba waxay ka mid tahay masaa'isha ku dhismaysa ee faa'iidada khilaafka ka dhalanaysa labada qowlna ka raajaxsan waynu soo aragnay waa qowlka jumhuurka waa inaa inqiraadulcasri la shartinin adilada ku soo aroortay ijmaacu inuu xujo yahayna yani shardigaa may sheegin marka waxay noqonaysaa sharطun laysa fi kitaab illah mustanad اlijmac ijmaacu wuxuu ku tiirsan yahay ama cuskanaayo baa halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya laa yancaqidu اlijmaacu ila can mustanadin laa yancaqidu ma guntamaayo alijmaacu ijmaacu ilaa can mustanadin wax markaa uu cuskan yahoo ku tiirsan yahay mooye wax kale wuxuu cuskan yahoo ku tiirsan yahay inuu ka soo fulay mooyaane si kale ijmaac uma guntami karo mustanadkaasoo min kitaabin aw sunnatin ama kitaab ah oo aayad qur'aana uu cuskan yahay ama xadiisi nebi sala allahu alayh wasalam uu cuskan yahay oo ku tiirsan yahay wa qaala qawmun waxay yidhaahdeen qolo culammada ka midii yejuusu waxa bannaan inciqaaduhu can ijtihaadin faqad ijmaacu inuu guntama waa bannaan tahay oo ijtihaad keliya ka soo fulo wa manaca dalika taa waxaa diiday shaykhulislaam ibnu taymiyata raximahu llah shaykhulislaam ibnu taymiya axmed ibni cabdilxaliim ibni cabdisalaam ibni cabdisalaam ibni taymiya ayaa diidey ilahay hau naxariistee fii kitaabihi macaariji اlqubuul ilى ana usuula اddiini wa furuucahu qad bayanaha arasuulu salى اllahu alayh wasalam risaalada uu sheekhu qoray ee cunwaankeeda la yidhahdo macaarij اlwusuuli ilى ana usuula اddiini wa furuucahu qad bayanaha arasuul risaaladaas ayuu ku diidey xaysu qaala fiih goortuu ku yidhi kitaabkaa gudihiisa walaa tuujadu mas'alaة yatafiqu اlijmaacu calayha ila wa fiiha nasun lama helaayo buu yidhi mas'alo ijmaac oo ku guntamay oo itifaaq iyo ijmaac ay ku dhaceen inuu nas ku sugan yahay mooyaane xaal axwaasha ka mida la heli maayo yani inuu nas ku sugan yahay mooyaane yani mas'alo kasta oo ku guntamay waa in la helaa nas waa inay yeelataa ama aayad ama xadiis waqad kaana bacdu الnaasi yadkuru masaa'ila fiiha ijmaacu bilaa nasin waxay ahaayeen dadka qaarkood yadkuru qaar sheega masaa'ila fiiha ijmaacun masaa'il ijmaac ku sugan yahay bilaa nasin yani nasna ka maran ama xaalay nas ka maran tahay kalmudaarabati sida masalada mudaarabada la yidhaahdee shirkadda ku saabsan waa nooc shirkada walaysa kadalika sidaas ma aha oo mudaarabadu masale ijmaaca annas ku sugnayn ma aha bal ilmudaarabatu kanat mashhuuratan baynahum mudaarabadu waxay ahayd mid markaa dhexdooda caan ah filjaahiliyati islaamnimada ka hor ayay caan ahayd laa siyama qurayshun ama laa siyama qurayshin waxaan iyagu markaa wax la midi jirin oo ka xag jiray qolada quraysh la yidhaahdo ay walaa siya aladiina hum qurayshun haddii kaleo markaa waxawaye qurayshin la hoos dhigana waxay noqonaysaa maadu inay tahay maziida ay tahay walaa qurayshin mawjuudun baa macnuhu dhacaya yacnii qurayshiyagu cid kula midi taa ma jirin oo waa ka xag jireen fa ina alaglaba calayhim atijaara waxaa u haalibka ahaayoo u badnaa quraysh tijaaro wa kaana asxaabu alamwaali yadfacuunaha ila alcummaali waxay ahaayeen kuwa xoolaha u saaxiibkiiyo qaar u dhiiba xoolihii ilal ilalcummaali qolyo shaqaale ah oo xoolihii ku shaqaynaya ayay u dhiibi jireen markaasay odhan jireen inoogu shaqeeya faa'iidaduna sidaasay inoo tahay ama nusow nus ama wax la a nisbada caynkaasayn u kala leennahay wa rasuulu llaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay qad saafara bimaali hayrihi qabla anubuwati waa la safray xoolo cid kale leedahay nebinimada ka hor kamaa saafara bimaali khadiija safar la mida siduu ula safray xoolihii khadiija waalciiru alatii kaana fiiha abu sufyaana yani safarkii uu ku sugnaa yani xoolihii markaa safarka ahaaye uu markaa ku sugnaa abu sufyaan bimacnaa abu sufyaan waday mas-uulka ka ahaa kaana akharuhaa mudaarabatan maca abi sufyaana wahayri badankeedu waxay ahayd yani xoolo mudaaraba ah oo shirkad ah oo lagu shaqaynayo oo abu sufyaan lagula shuraakoobey yani baayac mushtari inoo soo geli faa'iidaduna saasay inoo tahay nusow nus ama rubcow yani markaa salaasatu arbaac ama hulus iyo hulusaan iyo wax la yani nisbe boqolley baynu u kala leenahay faa'idada haddii faa'ida la helo marka taas lafteedu waxay ahayd mudaarabay abu sufyaan la jirkiisa ayay mudaarabo yani lagula galay ama cidda kale abu sufyaan la socota baa mudaarabo lagula gala nooca shirkadda ah falama jaءa alislaamu aqaraha rasuulu llahi salى allahu aleyh wasalam markuu islaamku yimi waa qiray rasuulku salى allahu aleyh wasalam ayaa qiray yani sugay yani kuma inkirin fa kaana asxaabuhu yusaafiruuna bimaali hayrihim mudaarabatan waxay ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaar markaa la safra bimaali hayrihim xoolaha cid kale leedahay bay la safri jireen mudaarabatan yani xaalay markaa ku baayac mushtaraynayaan oo shirkada mudaarabada la yidhaahdo ay ku markaas samaynayaan walam yanha can dalika nebiguna sala allahu aleyh wasalam ma reebin yacni siday qabla qablalislaam u jirtay ayaa markii dambena saxaabadu u samayn jireen mudaarabadii wax diidmaa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam ku diiday oo uu yidhi mudaarabada lama samayn karo ama ma bannaana yacni ma jirto waa taqriir wasunnatu qowluhu wa ficluhu wa taqriiruhu sala allahu aleyh wasalam sunnaha nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa odhaahdiisa wa ficluhu iyo ficilkiisa wa taqriiruhu sala allahu aleyh wasalam iyo sugistiisa uu cid wax u sugo oo ku inkiri waayo marka wuxuu nebigu taqriiriyo oo sugo oo uu ku inkiri waayaa waxay ka dhigan tahay inuu yidhi ama sameeyo kaley ka dhigan tahay waxay noqonaysaa xujja falamaa aqarahaa markuu nebigu sala allahu aleyh wasalam taqriiriyey oo uu ku inkiri waayey oo u sugay oo u taqriiriyey kaanat haabitatan bisunnati waxay noqotay mudaarabadu mid ku sugan sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam mid ku sugan bay noqotay intaha hadalkii sheikhu intii muraad ka ahayd halkaasay ku dhammaatay mas'alada ay ka warramayaan mashaayikhdu waxay ku saabsan tahay ijmaacu ma guntami karaa nas la'aantii waa la isla ogol yahay mas'alo nas ku soo arooray ama aayada ama xadiis ku yimi in ijmaac ku guntami karo waa laysla ogol yahay layskuma khilaafsana inay jaa-is tahay inay dhacdo waa laysla isla ogol yahay waana laysla ogol yahay inay dhacday masaa'il noocaas mas'ale haddaba nas aan lahayn qiyaas iyo ijtihaad keliya ijmac ma ku guntami karaa mise kuma guntami karo waa mawdicu khilaafin masaladaas jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin jumhuurku waxay ku tageen nas la'aanteed nas la'aantii ijmac waa guntami karaa oo ijtihaad iyo qiyaas ijmac waa ku xasili karaa mustanadka uu cuskan yahay waa noqon karaa yani ijtihaad ama qiyaas qiyaaskuna waa nooc ijtihaadka ka mid a saa jumhuurkaa ku tegey haddaba daa'ifo culammada ka mida waxay diideen inuu ijtihaad keliya ama qiyaas keliya uu ijmaacu ku guntami karo mas'ale gebigeeduba ku dhisan ijtihaad ama qiyaas inay ijmaac noqon karto way diideen daa'ifaasaa diiddey laakiin jumhuurku sida kaley qabaan daa'ifada diidday waxaa ka mid mida ah sheekhulislaam ibnu taymiya ayaa ka mid a ah. waxaanu markaa yidhi ma dhici karto mas'alo ijtihaad ku dhisan oo aan nas lahayn aayad iyo xadiis midnaba ku imanin inay ijmaac noqotaa ma dhici karto oo min xaysu ulwaaqic ma dhicin waayo ijtihaadaadku way iskhilaafayaan marka wax kulmiya waa inay jiraan maadaama nas aynay lahaynna ijtihaadkii caadatan waxaa la yaqaanaa inuu kala duwanaanayo tusaale saxiixoo loo heli karaana ma jirto mas'ale aan nas lahayn oo ijmaac ku guntamay waxay sheegi jireen buu shiikhu yidhi masaa'il bay dadka qaarkood sheegaan ay yidhahdaan waa ijmaac oo aan nas lahayn masaa'isha waxaa ugu bidhaan dheer mas'alada mudaarabada la yidhaahdo ama qiraadka la yidhaahdo mudaaraba waa la yidhaahdaa qiraadna waa la yidhahdaa bidaad hadda qardi iyo qiraad baa kala jira qardi ma aha waa qiraad waa nooc sharikaadka ka mida oo shirkadihii hore qadiimka ahay la isticmaali jiray afartii shirkadood bay ka mid tahay waxaa lagu shuraa shuraakoobayaa xoolo iyo tacab xoolihii cid baa leh tacabkii iyo shaqadii iyo xooggiina cid kalaa leh ciddaa kale xoolaha waxba kuma leh mudaara baa la yidhaahdaa ruux xoolale baa odhanaya xoolahan inoogu shaqee faa'iidaduna nisbadaasay inoo tahay raasamaalkii anaa iska leh laakiin wixii faa'iidee shaqada aad ku soo saarto nisbada noocaasayn u kala leenahay nusow nus ama wax la mida calaa xasabi ma tufiqa calayh laakiin waa inay tahay nisba miawiya nisba miawiya waa inay noqotaa boqolley waa in lagu qaybsanaya faa'iido mucayan oo ah markaysagaa ilaaba ilaa intaasaad iska leedahay meesha ma taallo waayo shirka ma noqonaysa markaa ijaaray noqonaysa waa ruux la kiraystoo la shaqaalaystay ruuxani markaa hadday ijaaro noqoto wuxuu iska yeelanayaa isagu dee mushaharkii lagula heshiiyey haddii la khasaaro iyo haddii la faa'iido midnaba khasaarihi waxba ka soo gaarhi maayaan allahuma ilaa dee inuu tacadi iyo tafriid la yimaado mooyaane wax uga imanayaa ma jiro tacadiga eh, daraaddii wax ku qaandhabayaa hadduu tacadi la yimaado taas ijaara la yidhaahdaa waa ruux la shaqaalaystay mushaharna la siinayo haddaba ta mudaarabada la yidhaahdaa maha shaqaale maha waa laba ruuxoo shuraakoobay xooggii xoolaa lagu shuraakoobay midna xooggiiyo tacabkiiyo shaqaduu leeyahay midna wuxuu leeyahay xooluhuu leeyahay taasaa mudaarabo la yidhaahdaa culammadu mudaarabadu inay bannaan tahay haddii shardigeedu dhammaystirmo waa isku waafaqsan yihin waa ijmaac caalim diidani ma jiro waxay yidhaahdeen culammada qaarkood waa masale ijmaaci ah oo laysku waafaqsan yahay oo nas aan lahayn ibnu taymiya wuxuu diidayaa masaladaasi nas ma leh wuxuu leeyahay taqriirkii nebigaa ku filan nebigu inuu sugay oo inkiri waayey taasaa nas ugu filan waayo mas'alada mudaarabada ku saabsani waxay ahayd mid caan oo macruufa bay ahayd qabla alislaam iyo bacda alislaamba waa la isticmaali jiray bal ee nebigu sala allahu aleyh wasalam xoolihii khadiija qabla anubuwa nebigu mar walba isagu muslim buu ahaa mar walba tawxiid buu ku sugnaa shirki ma soo marin wakhti aanu nebigu islaam ahayni ma jirin ya ilaahay baa kufri iyo gaalnimo ka dhowray sanam weligii ma caabudin qabla nubuwa nebiga sala allahu aleyh wasalam soo diristii la soo diray ee la soo saaray ee loo waxyooday ka hor intaan nebiga laga yeelin tijaaro waa sameeyey xoolihii khadiijo mudaaraba ahaan buu u qaaday oo ugu shaqeeyey marka qabla nubuwa ayaaba nebigu sal allahu aleyh wasalam yani mudaarabada markaa ficil ahaan uu sameeyey qurayshi aad bay u isticmaali jirtay mudaarabada xoolihii abu sufyaan waday maalintii beder markay dhici doonto ee uu shaam ka keenay waxay ahayd mudaarabay ahayd waa xoolo la yidhi noogu soo tijaareeyo baayac mushtar ku soo sameeya faa'iidaduna saasay inoo tahy oo ay dadka qaarkood kula sharaakoobeen abu sufyaan qaarna dadkii kale la socday ay kula sharaakoobeen saas iyadaabay ahay saxaabadii markii dambe waa samayn jireen nebigu ma inkirinoo ma odhan mudaarabaha samaynina mar hadduu nebigu inkiri waayeyna waxay noqonaysaa taqriir nebi bay noqonaysaa sala allahu aleyh wasalam in nebigu sugay oo taqriiriyey ayay noqonaysaa nebiga taqriirkiisuna waa xujo sida odhaahdiisi xujo iyo daliil u tahay marka idan mas'aladaasi waxay noqonaysaa sunna taqriiriya miday ku sugan tahay saas yadaa bay noqonaysa waayo nebigu hadduu inkiri lahaa waa la soo rari lahaa mar haddaan la soo rarin waxay noqonaysaa inay taqriir noqotay oo taqriir xukmiya ay leedahay alaa kulli xaal jumhuurka culamadu culammadu waxay leeyihiin jumhuurka culammadu mas'ale aan nas lahayn waa dhici kartaa oo qiyaas ah ama ijtihaad ah in ijmaac ku guntamo waa midda koowaadee deliil diidayaa ma jiro oo odhanaya laabudda waa inay nas yeelataa marka deliil mancinaya oo loo hayaa waa midda koowaadee ma jiro waa midda labaad ee min xaysu lwaaqic haddii la yidhahdana tusaalayaal baa la heli karaa masaa'il aan nas lahayn oo qiyaas keliya lagu ijmaacay masaa'ishaa waxaa ka mid ah xadiiskii waa kii ku soo arooray in nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam laa yaqdi alqaadi xiina yaqdii wa huwa ama bisiiqati الnahyi ama bisiiqati annafyi kolba sidii loo akhriyaba laa yaqdiyannana waa loo soo naqliyey laa yaqdii iyo laa yaqdi calaa kulli xaal muraadku wuxuu u dhacayaa ruuxa qaadigii wax xukumi maayo yani yaanu wax xukumin ama nahyi sariixaba marka hore loo fasiro yaanu xukumin qaadigu isagoo cadhaysan cadho weyn yaanu waxba xukumin sababta loo diiday inuu wax xukumaa maxay tahay isagoo cadhaysan sababta loogu diiday inuu wax xukumaa waxa weeye fakarkiisii iyo maskaxdiisii baa mushawash ah oo waxay madinno iyo loofilaan u tahay inuu khata'o oo sawaabkii haleeli waayo saasuu loo filaan u yahay oo waxaa dhici karta dee inuu markaa seego sidii saxnayd haddaba cilladaasi waxaan cadho ahayn oy ku sugan tahay lafteedu waa inay la mid noqotaa oo yacni gaajo daran ama haraad daran ama murugo daran oo aada iyo aada u weyn haddii ay haysana waxay noqonaysaa inaynay u bannaanayn inuu wax xukumo xaaladdaas waayo waa mushawashu lfikri fakerkiisiibaa yani tashwiish ku son yahy marka waxaa dhici karta inuu ku khaطأo ayaa dhici karta gaajadii yarayd ama haraadkii yaraa ama murugadii yarayd ee khafiifka ahayd diidi mayso qaضaagii waxaa la mida haddii waxa weeye kaadid darani marka ay hayso oo waa xaaqin deg deg buu wuxuu ugu baahan yahay inuu khalaa galo xaalka caynkaasoo kalena waxaa loo filaan ay u tahay inuu ka bogan waayo masalada marka khadbaanna waxaa laga qaadanayaa waa in cadhadaasi aynay yarayn cadho weyn weynay tahay waayo wasniga faclaan waxa loo isticmaalaa ama waxa weeye xaraaratu baطnin ama imtila' baa loo isticmaalaa marka almuhim cadhadii khafiifka ahayd la diidi maayo in wax la xukuma baa lyidhi la jirkeeda cadhadaasi waa inay tay cadho weyn marka axwaasha caynkaasee tashwiishii fikirku ka imanaayo ee gaajo daran ama haraad daran amaba murugo daran amaba marka waxa weeye kaadi ama saxaro inay markaa si aada u hayso ashyaada noocaasee tashwiish ulfikri ay ka imanayso iyagana ma bannaanaanayso la jirkooda inuu wax xukumo qiyaasan cala alghadab ijmac baana lagu soo raray marka waa mas'ale ijmaaci ah mustanadkeeduna qiyaas yahay saas weeye calaa kulli xaal sida jumhuurku ku tageen ayaa sawaaba maadaama deliil diidaya aanu jirin haddii ay dhacdo biduuni nas in ijmaac dhaco hadday xasisho oo ijmaacaasi sugnaado dee waxay noqonaysaa xuja adiladuna waa caama adilada xujiyatulijmac ku soo aroortay waa caama haddaanay ku guntamin mas'alo dee waxa weeye waxay noqonaysaa sida deliilku arjaxayo in la raaco haddii laakiin ijmac ku guntamo dee ma cilaynayso shardi baa ka maqan oo mustanad baanu markaa kitaab ama sunna'a ah baanu haysan yani masaa'isha qaarkoodna saas yadaa bay culammadu u tilmaameen inuu qiyaas keliya ku guntamo aqsaam lijmac qaybaha ijmaaca u qaybsamaa halkana lagaga hadlaya ama lagu baxsinaya yanqasimu lijmaacu waa qaybsamaa ijmaacu min xaysu huwa uu ijmaac yahay laga eego ilaa qismayni laba qaybood buu qaybsamaa waaxid ijmaacun qawliyun aw ficliyun wuxuu u qaybsamaa ijmaac odrhah loo ama ficil loo nisbeeyey oo ciddii mujmiciintaee masalada isku waafaqaysay dhammaantood mas'alada way ka hadleen ama way markaas sameeyeen ama bacdigoodna way ka hadleen bacdigoodna way sameeyeen waa ijmaac sariixa athaani waa ijmaacun sukuutiyun ka labaadna waa ijmaac aamus loo nisbeeyey qaarkood baa mas'alada ka hadlay kuwa kalena waa ka aamuseen falawalu nooca koowaad ee ijmaaca waa ka qowliga ama ficliga ahe an yusarixa waa inuu caddeeyo oo sheego kullu fardin yacni mid kastaaba inuu sheego biqowlihi odhaahdiisa ku sheego fi lxukmi almujmaci calayhi xukunka laysku waafaqsan yahay aw yafcalahu ama uu sameeyo fayadullu wuxuu ku tusinayaa ficluhu iyaahu samayntiisuu sameeyaa waxay ku tusinaysaa alaa jawaazin cindahu calaa jawaasihi cindahu bannaanaanshihiisa uu agtiisa bannaan yahay ku tusinaysa yani mid kasta oo ka mida dadkii mujmiciinta ahaa masalada xukunkeeda waa ku hadlay ama waa sameeyey mid kasta oo ka midi markaa samayntaasina waxay ku tusinaysaa inay agtiisa bannaan tahay wa hada alqismu qaybtan min alijmaaci xaalu ijmaaca ka mid yahay laa khilaafa fii xujiyatihi wax khilaafi kuma sugna xujanimadiis layskuma khilaafsana cinda alqaa'iliina bihubuuti اlijmac cidda odhanaysee ku tagtay ijmaacu inuu markaas sugan yahay cidda sidaa u qabta inuu xujo yahay iskuma khilaafsana yani ishkaal waa keeni karaan marka hore inay saabit ahayn ijmaacaniyo sugnayn oo mas'aladan sidaa loogu ijmaacin taa hadal waa laga keeni karaa laakiin taasi haddii ay uu dhaafo ay noqoto ijmaacu waa sugan yahay waxay noqonaysaa oo waa la wada sameeyey dhammaan dadkii ahlu ijtihaadka ahaa ama waa ku wada hadleen oo waa caddeeyeen xukunkeeda waana isku waafaqeen cidda sidaa u qabta inuu xujo ijmaacaasi yahay iskuma khilaafsana waa ijmaac sariixa sariix baa la yhaha noocaas wthaani nooca labaad an yaxsula alqowlu aw alficlu min albacdi waa inay odhaahi ka xasisho aw ilficlu ama ficil ka xasilo iyo samayni min albacdi bacdi ka mida culammadii mujtahidiintaa buu ka xasilay oo ka dhacay wayantashira dalika canhum taasina ay ka faafto wayaskuta albaaquuna can ilqawli bihi aynay ka aamusaan kuwa kale hadhayna ee hadalka markaa la odhanayo ay ka aamusaan aw ficilihi ama samaynta la samaynaayo ay ka aamusaan aw laa yunkiru ama aynay ku inkirinoo ku diidin calaa man xasala minhu kuu ka xasilay aynay ku inkirin bimacnaa u diidinoo odrhanin sidaa ha samaynin wa min amsilatihi tusaalayaashiisuu ka mid ahaaday alcawlu mas'alada cawlka la yidhaahdo waa masale faraa'idka ku saabsan dadkii markaa nasiibada lahaa ee ahlufardiga ahaa ayaa ansibadii ka yaraadeen ansibadii la qaybinayey min xaysu yani markaa alasl ayaa markaa ka yaraaday markaasaa dabeedna markaa la ysugu celceliyey oo yani markaa loo ballaadhiyey si ay markaa nasiib wax uga helaan aynay u qadin maadaama ahlu fardi ay yihiin waa mas'ale macruufa waa garanaysaan xakama bihi cumaru fii khilaafati masalada cawlka waxaa xukumay cumar baa xukumay cumar bnu khaaab radia allahu canhu ardaa fii khilaafatihi khilaafadiisii muddadii khilaafadiisa ahayd gudaheeduu sidaa xukuma bimashuurati bacdi asaxaabati wuxuu ku xukumay tashi uu la tashaday saxaabada qaarkoodoo la shawray wa sakata baaqiihim baaqigooduna waa aamuseen oo masalada ma inkirin marka tan noocaasoo kale waxaa la odhanaya waa ijmac sukuutiya la odhanaya wa hada alqismu qaybtan ikhtulifa fiihi waa la ysku khilaafay faqaala qawmu inahu ijmaacun qaybaha ijmaaca ayaa baabkan lagaga hadlayaa qaybaha ijmaaca waxaa loo qaybiyaa ijmac sariixa iyo ijmac hayru sariixa ijmaca sariixa waxaa la yidhaha waa ijmaca qawliga ah ama ficliga ah dhammaan dadkii ahluijtihaadka ahaa mas'alada waa ka wada hadleen mid walibana xukunkeedu inuu sidaa yahay bay sheegeen waana isku waafaqeen waa ijmac qawli ama waa ijmaac ficliyo ahlucilmigii dhammaantood mas'alada waa ku camal faleen oo waa sameeyeen samayntaa ay sameeyeenna waxay deliil u tahay inay jaa'is too bannaan tahay waa ijmaac ficli ah waxaa dhici karta suuro saddexaad inay ka soo dhex baxdo oo culammada qayb ka midina mas'alada ay ku hadashay inta kale ee baaqiga ana ficil ahaan ay u sameeyeen marka hadday bacdina ku hadleen inta kalena ficil ahaan u sameeyeen iyaduna waxay noqonaysaa ijmaaci sariixa ah bay gelaysa nooca sariixa ah ayay gelaysa cidda inay sugan yahay ijmaacaasi u qabtaa cidda u qabta ijmaacaasi inuu sugan yahay inuu xujo yahayna iskuma khilaafsanaan muctabar ma aha qolyihii ijmaaca diidaayey hadalkoodana waxba laga soo qaadi maayo baabka hore aynu soo maray oo mustanad ijmaac ah mas'ale kusii tacalluqda aan baraarujiyo masaladaasi waxay tahay ibnu taymiye iyo cidda la ra'yiga ah marka la yidhaahdo haddii mas'aladu ilaaba ilaa ay nas leedahay oo biduuni nasin aanu ijmaac guntami karin faa'iidada ijmaacu leeyahay maxay tahay mas'alo nas leh ijmaac inay noqoto faa'iidada ku jirtaa maxay tahay waxay leeyihiin faa'iidada ku jirta waa min baabi tacaadud اladila ya daliiladiibaa isxoojinaya oo yani daliiladaa iska daba tegaya iska daba imanaya isxoojinaya ayaa markaa wax sii taraya marka faa'iidada ku jirta waa taas waa nuurun calaa nuur saas yadaa weeye waa quwatun calaa quwa waa xooggii mas'aladu ay lahayd ayaa xoog kale loogu daray waana tay culammadu yidhaahdaan masaa'isha qaarkood mas'aladaa waxaa u deliila alkitaab wasunnatu walijmac kitaabka qur'aankaabaa u deliila xadiiska nebigaa u deliila ijmaaca culammadaa u deliila yani saa ay yidhahdaan aan u soo noqonno baabkeen inu ku jiro qaybta kale ijmaaca waa ijmaac sukuuti nooca la yidhaahdo ijmaaca sukuutigii wuxuu noqonayaa bacdii culammadii ka mida ayaa mas'aladii sheegaya oo ku hadlaya amaba samaynaya kuwii kalena way gaadhaysaa oo warkiibaa intishaaraya oo faafaya markaasaa kuwii kalena ka aamusayaan marka waxay noqonaysaa bay dhahen sukuutiya waa ijmac aamus loo nisbeeyey ijmac aamus loo nisbeeyey weeyaan marka kaa khilaaf baa ku jira xujo ma yahay mise maaha tusaalayaashiisa waxaa ka mida ah masalada cawlka ku saabsan cawlka mas'alada ku saabsan waxay ka mid tahay tusaalayaashiis marka waxay noqonaysaa mas'aladii markay cawsho oo bimacnaa ahlulfaraa'idkii dadkii ahlufardiga ahaa nasiibkoodii ay wada waayaan maala dee waxaa isu yimi zawj iyo hooyo iyo gabadh ay maydka walaala yihiin yani waxaa weeye saddex qolo ahlu fardiyaa meesha jooga zawjadii markay dhimatay ubad kama tegin zawjkii wuxuu yeelanayaa nisfi zawjkii nisfi ayuu yeelanaya walaashiina waxay yeelanaysaa iyaduna nisfi bay yeelanaysaa hooyadina waxay yeelanaysaa thuluth bay yeelanaysaa laba nisfi haddii laga saaro oo xoolihii kala badh laga dhigo badh iyo badh hooyadii maxaa u hadhay thulukeedii me waa in la yidhaahdaa yani mas'alada markaa ha loo la ekaysiiyo oo fariidadu markaysaa markaa ha cawdo ha cawsho yani saas iyada waynay noqotaa cawlku saasuu ku imanaya iyo wax la midka marka wakhtigii cumar baa mas'aladu dhacday mas'alo cawlkaa ku saabsan markaasuu saxaabadii weydiiyey markii saxaabadii u weydiiyey ayay saxaabadii waxay ku yidhaahdeen sidii mufliskaba waa in loogu qaybiyaayo dee markaa xoolihii yani intan markaysagaa loo cawlaa saxaabadii kale ma inkirin bacdi saxaabadii ka midna waa kuwan sidaa cumar kula teliyey cumarna sidiibu xukuma cabdullaahi bnu cabbaas waagaa kama hadlin beri dambuu masaladii ka hadlay oo cumar uu dhintay dabadeed dabeedna wuxuu idhi fariido cawshaa ma jirto waxaa buu yidhi mubaahalaan ku gelaya yaa mubaahalo igula gelaya inaan fariida cawnin ya aalubayd waxba la mubaahaloon maynaa lagu yidhi mubaahalladiina lalama gelin marka mas'alada noocaasi eh, waxay culammadu yidhaahdeen waa ijmac sukuutiyay ahayd ijmac sukuutiyay ahayd bay yidhahdeen wa hada alqism ikhtulifa fiihi faqaala qowmu inahu ijmac laa yasuuqu اlcuduulu canhu qaybtan waa la ysku khilaafay qowm culammada ka midii oo ma bannaano in laga weecdaa oo laga leexdaa wa qaala qawmun innahu laysa biijmaacin walaa xujja qowm kaloo ahlucilmiga ka midiina waxay yidhaahdeen ijmaac iyo xuja midna ma aha wa qaala aakharuuna qolo kaloo culammada ka midina waxay yidhaahdeen innahu xujjatun walaysa biijmaac xujo weeye ijmaacse ma aha waa saddex qowl waa ijmaac waa xuja ijmaac ma aha maya xujo iyo ijmaac midna maaha laa daa walaa dak istadalla alqaa'iluuna biannahu ijmaacun waxay deliishadeen kuwa odhanaya waa ijmaac بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا نقل إليهم عن الصحاabة مثل hذا kuwa odhanaya waa ijmaaca waxay deliishadeen taabiciintu waxay ahaayeen marka loo soo raro oo saxaabada tan oo kale looga soo raro oo looga soo naqliyo laa yujawizuuna alcuduula canhu qaaraan bannaynayn in laga weecdo ayay ahaayeen fahuwa ijmaacun minhum waa ijmac yaga ka dhacay calaa annahu xujatun inuu xujo yahay uga dhacay ay ku ijmaaceen calaa annahu xujatun inuu xujo yahay ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen wastadalla man qaala wuxuu deliishaday kii yidhi biannahu laysa bixujatin xujo ma aha fadlan can an yakuuna ijmaacan inuu ijmaac noqdo iskaba daayey xujo ma aha sidaa yidhina wuxuu deliishaday bianna sukuuta min almujtahidi aamuska mujtahid ka xasila yuxtamalu waxaa la aqbali karaa ama yaxtamilu wuxuu aqbali karaa an yakuuna lilmuwaafaqa inuu noqdo mid waafiqitaan u sugnaaday oo in la waafaqay oo sidaa lagu raacay ayaa aamuskaasi u dhacay sidaa waa aqbali karaa wayuxtamalu ama wayaxtamilu waxaa la aqbali karaa ama wuxuu aqbali karaa an yakuuna licadami ijtihaadihi fi lmas'ala inuu u dhacay oo u xasilay masalada inaanu ka ijtihaadin aw ijtahada fiiha ama inuu ka ijtihaaday walaakin lam yadhar lahu fiiha shayun waa ka ijtihaaday laakiin waxba ugama muuqan xukum u daahiray oo uga muuqday ma jiro aw sakata mahaabatan ama haybadaysi uu ka haybadaysanayo cid oo ka xishoonayo ayuu u aamusay kama ruwiya can ibni cabbaasin radia allahu canhu fii mas'alati alcawn sida laga soo wariyeyba ibnu cabbaas mas'alatulcawn lagaga soo wariyeyba inuu markaa mahaabo ama haybadaysi uu ka haybadaysanayo o ka xishoonayo cumar uu aamusay waxaan filayaa asarka sheegayo ibnu cabaas masalada inuu ka aamusay culamada qaarkood inay quweeyaan baan malanaya bal hadda irwaa ulkhaliilka ka eg takhriijka sheekh albani oo manaaru sabiilka takhriijinayo bal hadda kitaab ulfaraa'id eh oo ka mida irwaa ulkhaliilka wa bianna sukuuta alculamaa'i aamuskay culama aamusaan cinda wuquuci ficilin munkarin shay munkara samaynta la samaynayaa markay dhacdo masalan tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaaye laa yadullu calaa annahu cindahum laysa bimunkar kuma tusinayo iyaga agtooda inayn munkar ka ahayn waxaanay kuu tusinaynin limaa culima kii la ogaaday daraaddeed min anna maraatib alinkaari in martabadaha munkarka lagu inkiraa iyo darajaadka inkaarka munkarka lagu inkirayaa alaaun inay saddex tahay bilyaddi maraatibta inkaarku bilyaddi gacanta waa ku xasishaa waa ku dhacdaa aw illisaani carabkana waa ku dhacdaa ama carabkana waa ku dhacdaa aw bilqalbi ama qalbigana waa ku dhacdaa yani martabadaha munkarka lagu inkiraa waa saddexdaa mid sida xadiidkii abi saciidba uu sheegaayo nebigu inuu yidhi sala allahu aley wasalam man ra'a minkum munkaran falyuhayirhu biyadi fain lam yastatic fa fain lam yastatic fa saddexda martaba xadiiskaa sheegaya waintifaac alinkaari inkaarku inaanu jirin bilyadi wallisaani gacantii carabka midnaba in lagu inkiray inaynay jirinna laa yadullu cala intifaa'ihi bilqalbi waa haddaad tidhaahdo maraatibaad ku cadfi waintifaa'u haddaad tidhaahdana waad iska bilaaban waintifaa'a alinkaari biاlyadi wاllisaani la yadulu calى intifaa'ihi biاlqalbi in lagu inkiri waayey gacanta oo munkarkii lagu bedeli waayey afkana lagu inkiri waaye oo lagu dhawaaqi waaye oo la reebi waayey laa yadullu kuma tusinayo cala intifaa'ihi bilqalbi inkaarkii in la waayey qalbiga in lagu inkirayo in la waayey ku tusin maayo ee waa dhici kartaa isagaan af iyo gacan midnaba waxba ku bedelin munkarkii inuu qalbiga ka naco waa dhici kartaa falaa yadullu sukuutu calaa taqriiri asaakiti kuma tusinayo aamusku calaa taqriiri saakiti ka aamusay inuu sugayo lima waqaca waxa dhacay inuu sugayo ku tusin maayo xataa yuqaala si loo yidhaahdo qad ujmica calayhi ijmaacan sukuutiyan waxaa lagu ijmaacay ijmaac aamus loo nisbeeyey si caynkaa loo yidhahdo walaa yasbutu dalika canhu wayudaafu ilayhi kamana sugnaanayo kaasi canhu yani shaksiga xaggiisa ka sugnaan maayo saakidka ah wayudaafu ilayhi loomana tiirinayo looma idaafaynayo ilaa idaa culima in la ogaaday mooyaane ridaahu bilwaaqici inuu ka raalli yahay waxa dhacay in la ogaaday mooyaane si kale looguma nisbayn karo walaa yaclamu daalika kaasna ma oga ma oga kaas oo inuu ka raalli yahay ilaa callaamu alghuyuub haddaanu isagu daahirin oo aanu muujin ya oo ficil ama odhaah muujinaysa aanu samaynin ama la imanin ilaaha baa ogay haybabka og oo u cilmiga badan baa ka warqaba ruuxan markaa naftiisu waxaan inay ka raalli tahay iyo inayna ka raalli ahay ee innagu mid aynu iska garan karra ma aha waxaynu ku ogaan karraa inuu ka raalli yahay ama aanu ka raalli ahayn inuu wax inoo muujiyo laakiin hadduu qarsado wixiina aanu halkaa u dhaafin ya uuna qariyo inkaarka ama inkaar la'aanta yani markaa uu qariyo dee ma garan karo calaa kulli xaal waxay ku saabsan tahay mas'aladan khilaafka ay culammadu soo naqliyeen ijmaaca sukuutiga ijmaaca sukuutiga khilaaf badan baa ku jira culamada odhanaya waa xujo oo ijmaac ma aha waxay leeyihiin ijmaac inaynay ahayn waxa ku tusinaya dee kuwan hadal iyo ficil toonna lagama hayo ixtimaal baana geli kara aamuskooda xujose inay tahay waa jirtaayo dee ciddii xaqa markaa u nusraynaysay meeday hadaan qowlkani xaq ahayn marka xujo inuu yahay yani waxa y noqonaysaa mid sugan laakiin ijmaacnimadii ma jirto culamadu waxay u badan yihiin in ijmac la ictibaariyo suurada mas'aladuna waxay ku saabsan tahay saddex suuray mas'aladu leedahay masalada khilaafku gelayaa waa suuro gaar ah saddexa mas'ale waxaa weeye cidda mas'alada ka aamustay in qaraa'intii amaaraadka lagu ogaado inay raalli ka yihiin iyo in qaraa'intii amaaraadka lagu ogaado inayna raalli ka ahayna diidan yihiin iyo in labada qaraa'inba ay ka maran tahay haddii qaraa'inta lagu ogaado inay raalli ka yihiin inay ijmaac tahay khilaaf male haddii qaraa'intiiyo amaaraadka lagu ogaado inaynay ka raalli ahaynna inayna ijmaac ahayn iyaduna khilaaf maleh labada qaraa'inoodba hadduu ka maran yahay aamuskoodaasi waa mawdic اlkhilaafi waa mas'alada la isku khilaafsan yahay ijmac ma noqonaysaa mise noqon mayso haddana ijmac noqonayn xujo ma tahay mise ma aha mise midnaba maaha laa ijmac walaa xujo hazali wuxuu odhanayaa toddoba martabaa ka suura gala toddoba ixtimaal baa geli kara ijmaca sukuutigaah inaanu ijmaac ahayn ayuu u iilanaya asbaabo badan baa dhici karta ruuxu inuu aamuso waxaa dhici karta inuu u aamuso masalada inaanu kaba ijtihaadin ama inuu ka ijtihaaday oo laakiin xukun aanu uga daahirin waxaa dhici karta inuu u aamuso mafsado ka badan inuu isyaha waa ka dhalanaysa oo fii nafsi اlamri xaqiiqadu ay tahay inaynay ka dhalanayn hadalkuu ka hadli lahaa laakiin isagu ijtihaadkiisa uu u qabay inay mafsado badani ka dhalanayso hadalku ka hadlo waxaa dhici karta inuu u aamuso inuu is yidhi mujtahid kasta waa musiib yadayna sax ahayn mujtahid kastaaba inuu musiib yahay oo khata qowlkooda haba u qabee inuu is yidhaahdo mar hadday ijtihaadeen khalaas kullu mujtahid musiib inuu ra'yigaa qabaa dhici karta asbaabo toddobuu tirinaya intaasoo ixtimaal baa geli kara ixtimaaladii qayb ka mida mashaayikhdu waa soo arooriyeen culamada qaarkood waxay tilmaameen ijmaaca sukuutigaa khilaafkaa ku jira waa markaan waaqicadu soo noqnoqon wakhtiguna dheeraanin laakiin haddii iyo dhacdadu ay soo noqnoqonaysay wakhtiguna dheeraaday iyo zamanku cimrigiisa ruuxu aanu dib uga hadlin bacdi culamada ka midi waxay yidhaheen taas iyadu khilaaf ma laha inay noqonayso ijmaaci ama xujo ay noqonayso tacbiirka marba kii laga cabiraba qaarna ijmac ka cabiran qaarna xujo ka cabiran waayo acdaartan la leeyahay waxaasaa dhici karta inuu u aamusay inay istimraarto waa baciid oo cimrigo dhan ay jirto haddii xaakim laga baqaayey iyo hadday tahay mafsada wakhtigan ka dhalanaysa iyo hadday tahay ijtihaad baan xaasil ahayn yani acdaaraha noocaasi inay mar walba joogaan waa arrin baciid ah marka muwaafaqo in sukuudkaasi yahay bay taasi ku tusinaysaa bay yidhahdeen usuuliyiinta bacdi ka mida mas'alada noocaasa saas yadaabay u sheegeen waxaanay u tilmaameen mawdica laysku khilaafsan yahay waa marka zamanku yaraado aamuskaasina wakhti yar jiray laakiin hadduu wakhtigu dheeraado zamanku dheeraado oo aanu dib uga hadlin iyadu ijmaac ka baaqan mayso cabdullaahi bnu cabbaas ba wuxuu ka haybadaystay cumar laakiin waagii dambe de waa ka hadlay taasoo kale dee muwaafaqadii taas oo kale aamuskiisi muwaafaqo inaanu ahayn way caddaatay laakiin wax caddaynaya haddaanu jirin aamuskiisu inuu muwaafaqo aanu ahayn wax caddaynaya haddaanu jirin wakhtigiina dheeraaday de waxaa lagu xambaaraya sida daahirka ta kale laa tazaalu طaa'ifatu min ummati aahiriina cala alxaqi laa yaduru man khadalahum walaa man khaalafahum aa'ifadii muxiqada ahayd meeday alardu laa takhlu min qaa'imi lilahi bixujay culamadu yidhahdaan yani sukuud keli xujadii baa uu ku qumay oo xaqii buu u nusreeyey ya oo daahir bilxaq buu yahay dee waxa weeye kuma tusinayso waxay kala qaadaan culamada qaarkood saxaabada iyo kayrkood saxaabada maadaama dariiqooda in la raaco ay waajib tahay الsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlanصaari wاladiina اtabacuuhum bإxsani radia allahu canhum waraduu canhu wman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wa asxaabii amanatu liummatii waataa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam faida dahabat asxaabii ataa ummatii maa yucadun marka itibaacii saxaabadu maadaama ay waajib tahay hadday bacdigood mas'ale fatwoodaan oo ay ka intishaarto ka faafto saxaabadii kalena ayna inkirin in la raaco waxay noqonaysaa yani marka waajib bay noqonaysa haddii xataa ijmaac lagu magacaabin waa xujo marka ay tahay in la raaco waayo itibaacii saxaabada laazim sabiilkoodii la hubaynaa waa kaa ay fatwoodeenee ka caanbaxay kaas yadaa wey mashaayikhdu iyagu waxay u isheen qowlka odhanaya ijmaac iyo xujo midnaba baynan ahayn sidaas aawadeed waxay keeneen asbaabta caalimku u aamusi karaa inay badan tahay ixtimaalaadkii bay keeneen ta kale inay dhici karto masale inay ka aamusaan iyagoo qalbiga ka nacaya taasina waxa weye waa mid suuragal ah waxay kaloo weliba culamada qaarkood ay ku sii ladhaan taas laa yunsabu ilaa saakitin qawlun ruux aamusay hadal looma nisbeeyo shaafici baa laga sheegay qowlkaas laa yunsabu ilaa saakitin qawlun ruux aamusay hadal looma nisbeeyo hadalkaa shaafici bacdi baa soo qaatay oo waxay yidhaahdeen shaafici wuxuu qabaa ijmaaca sukuutigu inaanu xujo ahayn laakiin shaaficiyada qaarkood warkaa waa diideen mas'ale gaaruu laa yunsabu ilaa saakitin qawlun shaafici ka yidhi laakiin ijmaaca sukuutigii inaanu xujo ahayn shaafici ma odhan bale kutubtiisa waxa ku sugan bay yidhahan isagoo xujaysanaya markaa halad weeye bay yidhaha shaafici in loo nisbeeyo ijmaaca sukuutigaaan xujo ahayn bacd shaaficiya saas yadaa bay yidhahdeen haddaba qaacidada odhanaysa laa yunsabu ilaa saakitin qowlun iطlaaqeeda ma aha saas aawadeed ayaa masaa'il baa jirta yacni ruuxu isagoo saakita haddana markaysa markaa qowl loo nisbeeyo ama laga soo qaado inuu ka hadlay oo kale waxaa ka gabadhii bikradda ahayd guurka la guurinayo kale wa idnuhaa sumaatuha waxaa idan u ah inay ogoshahay oo idantay guurka la guurinaayo gabadha ah aamuska ay aamustay iyadoo keliyana ma aha masaa'il kalea iyaduna soo aroortay culamada shaaficiyada qaarkood waxay tiriyeen masaa'il yacni saakitkii qowl loo nisbaynayo oo qaacidadaa laga reebaayo qaarkoodna nadmiba ay ka dhigeen ay masaa'il nadminayaan oo leeyihiin masaa'isha caynkaa iyo caynkaasa intay tirinayaan yani waxa weeye qowl looma nisbeeyo waxaan filayaa nadmiga taloma jacbari baa lahaa inuu jacbari lahaa baan u malanaya ibrahim jacbari aun almuhim qolada xanafiyadoo kale qawaaciddooda waxay ku daraan laa yunsabu ilaa saakitin qawlu walakina asukuuta fi macradi alxaajati bayaan qaacidaday qaydeen waxay yidhahdeen ruux aamusay looma nisbeeyo odrhaah uu mas'alada ka hadlay ha yeeshee marka xaajad iyo dantu keensanayso hadalka aamuska la aamusaa hadal bay ka dhigantay muxuu uga hadli waayaa la odhanaya ya saas aawadeed waxay ka mid tahay qawaaciddii almajalla alcadliya ayay ka mid tahay qaacidadaas ma sagaal iyo sagaashan bay ahay mise boqol qaacido waa qawaacid macruufa gaar ahaanna loo taabacay sharaxyana leh marka almuhim saxaabada xaggooda kolley ishkaal ma laha haddii qaarkoodna ay aamusaan kuwa kalena marka mas'alada ka fatwoodaan inay tahay xujo la raacayo waayo waa sabiil muminiinki laakiin mar walba ma wada noqonayo cid kastoo uu ka dhacaba ijmaacii yani markaa macruufkaha noqon maayo laakiin saxaabadu khaas ahaanteeda xujo markaysaga ayay noqonaysaa yani xujajka ka mid mida ah ayay markaa noqonaysaa ijmaaca waxay kaloo culammadu u qaybiyaan intaasay mashaayikhdu ka qoreen ijmaaca waxay kaloo culammadu u qaybiyeen ijmaac qaطci iyo ijmaac danni ijmaaca qaطcigaa waxaa la yidhaahdaa waa ijmaaca qawliga ah ama ficliga ah ee mushaahadka ah waa ijmaac qawliyoo lagu hadlay ama ficliyoo la sameeyey mushaahadna waa yaho waa la arkaa mujmiciintii oo dhan baa markaysa markaa yani la og la arkaa amaba la soo naqliyo tawaatur baa lagu soo raray aaxaad laguma soo naqlin jamac badan oo khabarkoodu tawaatur ayaa soo naqliyey haddii jamac badan oo cadadkoodu eh, haddii jamac badan oo khabarkoodu tawaaturaya aynay soo rarin aaxaad ay soo naqliyaan afraad culammada ka midi wuxuu noqonayaa danni walow qawliba ha ahaado sheekh hebel iyo sheekh baa soo naqliyey ama afar sheikh baa soo raray wuxuu noqonayaa ijmacaasi danni buu noqonayaaye qaطici noqon maayo marka ijmaca qaطciga waxaa loo shardiyaa waa inuu yahay mid tawaatur lagu soo raray marka ijmaaca qaطcigii wuxuu ka suura gel yahay un masaaisha la yidhaahdo culammadu ay yidhaahdaan waa macluum min adin bidaruura laakiin ijmaaca daniga ahi ka aaxaadka lagu soo noqliyey buu noqonaya walow markaa haba noqdo mid qawliya haba noqdobe halkaasa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk